alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxammadin wa calaa aali muxammed ashyaada uu sheikhu inoo tilmaamay oo ahlu kitaabku laga soo naqliyey una tilmaamay mufasiriintu inay isku khilaafeen tusaalayaal buu ka bixiyey marka umuurahaasna waa umuuro aan faa'ida ku sugnayn sida masalan asxaabu kahf magacyadoodoo kale wax faa'iido inoogu jiraa ma jiro faa'iido inoogu jirtaa ma jirto mid diiniya iyo eh, mid dunyawiya toonna inuuma jirto midabkii uu ahaa eygii markaa asxaabulkahfi weheliyey ee raacay midabkuu ahaana waxaynu ka dheefaynaa ma jirto waa casa iyo waa madooba iyo waa caddaa wax wax midho inagu jira ma jira wakadaa magaciisa waxaasaa la odhan jiray oo mufasiriinta qaarkood magac bay sheegayaan ay odhanayaan magaciisa xumraan baa la odhan jiray wax samari inuguma sugnaa ushii nebi muuse geedkay ahayd ah, iyadana wax midha ah kama dheefin ashyaada kale u inoo sheegana waa saas marka ashyaada noocaas ah wax nafci inooguma jirto garashada aynu garan weynaana wax darar inooguma sugnaan wa mima laa yanfacu cilmuh walaa yaduru jahluh ashyaada qaarkood waxaa ka mida ah bay culammadu yidhaahdaan wax haddii la ogaado aan waxba laga dheefin haddii la garan waayana aan wax dhibaatiya ka imanayn wuxuu sheikhu yidhi raximah llah kama qaala tacaala sayaquuluuna halaatatun raabicuhum kalbuhum wa yaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bilghayb inoo sheegay in khilaafkaa in la soo raraa ay bannaan tahay dabeedna aayadda ayuu deliishay waayo ilaahay waxau yidhi sayaquuluuna halaatatun raabicuhum kalbuhum waxay odhanayaan ahlu kitaabku yacni bacdigood asxaabulkahfigu waxay ahaayeen saddex waxaana ku afar ahaa eygoodii wa yaquuluuna khamsatun saadisuhum kelbuhum waxay kaloo bacdi ahli kitaabka ka mida ah ay odhanayaan waxay ahaayeen shan waxaana ku lix ahaa eygoodii baa ku lix ahaa rajman bilghaybi waxay sidaa odhanayaan xaalay ghaybka markaa iska ganayaan oo bimacnaa aqoon iyo garasho la'aan ay wax kaga sheegayaan qaybka wa yaquuluuna sabcatun wa thaaminuhum kalbuhum waxay kaloo odhanayaan bacdi ka mida odhanaya toddobay ahaayeen ay hum sabcatun ayaa macnuhu dhacaya asxaabulkaafigu toddobay ahaayeen wa thaaminuhum kalbuhum waxaa ku siddeed ahaa eygoodaa siddeed ku ah qul rabbii aclamu biciddatihim allah wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa rabbigay baa u aqoon badan tiradoodu intay ahayd ilaahay baa u aqoon badan maa yaclamuhum ilaa qaliil ma oga tiradoodu intay ahayd ma garanayaan ilaa qaliilun in yar mooyaane cid kale garan mayso falaa tumaari fiihim ilaa miraa'an daahiraa falaa tumaari ha doodin fiihim iyaga sha'nigooda markaa ha ka doodin ilaa miraa'an daahiraa yacni markaa dood cad mooyaane dood kale ha ku dooda bimacnaa ha isku kallifin baa laga tilmaamayaa saasaa looga jeeda walaa tastafti fiihim minhum axada walaa tastafti ha weydiinin fiihim iyaga sha'nigooda asxaabulkahfiga sha'nigooda minhum axadan cid ahlu kitaabka ka mida ha weydiinin oo ha ka waraysan oo ha odhannin iiga warrama sheikhu wuxuu yidhi faqad ishtamalat hadihi alaayatu alkarimatu cala aladabi fii hada almaqaam waxay koobsatay aayaddan alkariimatu sharafta lihi cala aladabi aadaabtay koobsatay fii hada almaqaami maqaamkan ku sugan marka khilaafka iyo laga warramaayo aadaabta ku habboon bay ka warrantay wa tacliimi maa yanbagii fii mithli haada waxay kaloo ka warrantay kii barista la baraayo yanbagii habboon fii misli haada kanoo kale ku habboon fa innahu tacaala akhbara canhum fii salaasati aqwaal waayo ilaahay isagaa korreeye ah akhbara canhum waa ka warramo waa ka sheegay ahlu kitaabka xaggooda wuxuu ka sheegay fii salaasati aqwaalin saddex qowl ayuu ku sheegay waxay ka yidhaahdeen arrinkaas asxaabulkahfiga tiradoodu intay ahayd waxay ka yidhaahdeen saddex qowl buu ka sheegay wa alqowlayn alawalayni wuxuu daciifiyey labada qowle hore waa daciifiyey ama waradiyey wa sakata can athaaliti waana ka aamusay ka saddexaad fadalla cala sixatih wuxuu ku tusinayaa aamuska ka uu ka aamusay aanu raddin inuu ka dambe saxiix yahay id low kaana baatilan la raddahu kama raddahumaa sababtuna waxay tahay hadduu qowlka saddexaadna baatil ahaan lahaa waa raddin lahaa siduu u raddiyey oo waa burin lahaa oo waa daciifin lahaa siduu u raddiyey labada qowle hore labada qowle horeba siduu u buriyey ayuu markaa kanna u burin lahaa suma arshada ilaa anna alitilaaca calaa ciddatihim dabeedna wuxuu inagu hanuuniyo o inoo tilmaamay in taalacashada la taalacdo oo la garto tiradooda laa taa'ila taxtahu wax faa'iide inayna ku dhex sugnayn fa yuqaalu fii mithli haada waxaa laga odhanayaa arrinkan oo kale qul rabbii aclamu biciddatihim rabbigay baa u aqoon badan tiradooda marka taasi waxay tilmaamaysaa ka gaabsi la yskaga gaabsanayo wax looga gaabsanayaana waa inaynay faa'iide lahayn wax faa'iide inayna ku sugnayn garashada la garto fainahu laa yaclamu bidalika ilaa qaliilun min annaas ma oga tiraday ahaayeen ilaa qaliilun min annaasi in yaroo dadka ka mida mooyaane cid kale ma oga oo miman atlacahu allaahu calayh yacnii ahaatay qaaruu ilaahay taalac siiyey ahaaday yani qaliilkaasi waxay ahaayeen qaaruu ilaahay garansiiyey oo taalac siiyey miman atlacahu allaahu calayhi mintu waxay noqonaysaa bayaaniya falihaada qaala sidaas aawadeed buu wuxuu yidhi ilaahay falaa tumaari fiihim yaga sha'nigooda ha ka doodin iyo tiraday asxaabulkahfigu ahaayeen ilaa miraa'an daahira yacnii dood cad mooyaane dood kale ha ka doodin ay laa tujhidi nafsaka naftaada ha ku dhibin fii laa daa'ila taxtahu waxaan faa'iida ku jirin oo faa'ida ka hoosaynin naftaada ha ku dhibin walaa tas'alhum can daalika ha weydiinnin kaas oo tiradooda ah yacni markaa haweydiino iyagaa ka waraysan fa innahum laa yaclamuuna min dalika ilaa rajma alghayb waayo ahlu kitaabku kama garanayaan ganisay haybka iska ganayaan oo cilmi darro ay wax kaga sheegayaan mooyaane oo haybkii ay hadal iskaga tuurtuurayaan xaalii umuurtii haybiga ahayd ay sidaa ku samaynayaan mooyaane aqoon uma laha marka istisnaagu rajmu bilghayb ma noqonaayo cilmi marka calaa haada wuxuu marka istisnaagu noqonayaa oo sheikhu marka inoo sheegay wuxuu noqonayaa munqatic laakiin yarjumuuna rajma alghayb yacni saasaa macnuhu dhacay fahada axsanu maa yakuunu fii xikaayaati alkhhilaaf fahada kani axsanu maa waa kii waxa ugu wanaaga badan yakuunu xasilaya oo dhacaya fii xikaayaati alkhilaafi raritaanka la soo raraya la xikaayoonayo laga warramayo khilaafyada an tustawcaba alaqwaalu fii dalika almaqaami in aqwaasha maqaamka khilaafka ku saabsan in la koobo wa an yunabbaha cala alsaxiixi minha iyo in la baraarujiyo qowlka saxiixa ka mid a ah, wa yubtala albaatilu yacnii qowlka baatilkaana la buriyo in macluum loo bineeyaana waa suragal an tastawciba alaqwaala fii dalika almaqaam inaad aqwaasha wada koobto wa an tunabbiha cala asaxiixi minha qowlka saxiixa ka midana inaad baraarujiso wa tubtila albaatila ka baatilkaana inaad buriso wa tadkura faa'idata alkhilaafi aad sheegto faa'idada khilaafka nusakha qaar waxay qorayaan an tustabcada alaqwaalu ama tastabcida laakiin waa khata' matbaciya taas wa an tastawciba ama tustawcaba yani taas wa tadkura faa'idata alkhilaafi wa tadkura aad sheegto faa'idata alkhilaafi khilaafka faa'iidadiisa aad sheegto maxaa faa'iide ka dhalanaya wa samaratahu midhihiisa aad sheegto lianlaa yatuula annisaacu waalkhilaafu si aan khilaafku u fara badan fii maa laa faa'idata taxtahu waxaan faa'ida ka hoosayninoo faa'ida aynay ku jirin yacni markaa si aan khilaafkiisu la isku khilaafaya badan ayna u badan fa can ilahami oo dabeedna inta khilaafkiisu bato waxaan faa'iida ku jirin lagaga mashquulo wixii muhimmadda badnaa fa ammaa man xakaa khilaafan kii khilaaf soo raray miyaayoo xikaayooday fii mas'alatin mas'aluu khilaaf ku soo raray walam yastawcib mana koobin aqwaala annaasi fiiha aqwaashay dadku ka yidhaahdeen mas'aladana ma wada koobine laba qowl ama saddex qowl buu ku gaabsaday aqwaashii kalena waa ka tegey fa huwa naaqisun kaasina waxa weye waa mid naaqisa oo waxa weeye ma dhammaystirna xaaladdiis id qad yakuunu asawaabu fi aladii taraka waayo waxaa dhici karta inuu sawaabku ku sugan yahay qowlka uu ka tegey haddaanu aqwaashii wada koobin aqwaasha intuu sheegay inaan qowlkii sawaabka ahaa ee saxdahaa kuba sugnayn baa dhici karta ee qowlka uu ka tegey sawaabku inuu ku sugnaa aw yaxki alkhilaafa ama ka khilaaf ka xikaayoodee sheega wa yutliqahu khilaafkii iska itlaaqo iska iska sii daaya walaa yunabbiha cala asaxiixi aan baraarujinna qowlka saxiixa ah oo min alaqwaali aqwaasha ka mida fa huwa naaqisun aydan isna waa naaqis oo dhammaystirna xaala naaqisa ayuu ku sugan yahay fain saxaxa hayra asaxiixi fain saxaxa hadduu ku sixax xukmiyo oo saxiixnimo u nisbeeyo khayro saxiixi qowlkaan saxiixa ahayn caamidan xaalu u badrheerhaayo faqad tacammada alkadiba wuxuu u badrheeray markaana been aw jaahilan ama qowlkan saxiixa ahayn wuxuu saxiixnimo ku xukumay xaaluu yahay markaa mid jaahilaan garanaynin inuu qowlkani aanu saxiix ahayn oo biduuni cilmi cilmiba ugu xukumay faqad akhta'a markaana waa gefay markaana khata ayuu ku sugan yahy calaa kulli xaal wuxuu inoo sheegay sheekhu maadaama ilaahay qur'aanka uu kaga warramay ahlu kitaabku khilaafka isku khilaafeen tirada asxaabulkahfiga in khilaafkooda iyo waxyaalahay sheegeen laga xikaayoon karo taasuu sheikhu u deliishaday fawaa'id kalena aayadda waa kala baxay fawaa'iddu kala baxayna waxaa ka mid a ah inuu yidhi aadaabta khilaafku leeyahay iyo sida looga xikaayoodo khilaafka loo sheego baa aayaadkan laga qaadanaya sida looga qaadanayaana waxay tahay masalada aqwaashii ku sugnayd waa in la wada sheegaa aan laga kala tegin waa mid qowlka daciifka ah waa in la daciifiyaa laakiin marka hore waa in la sheegaa waayo aqwaashii qaladka ahayd xataa waataa la sheegay dabeedna marka waxa weyaan yacni la radiyey mar labaadka aqwaashii qowlka aan saxiix ahayn waa in la caddeeyaa inaanu saxiix ahayn oo saxiixii iyo daciifkii inta la wada sheego waa inaan laga aamusin oo garba siman laga dhigin oo midda kale waa in laga warramaa samarada iyo faa'iidada khilaafku ku sugan yahay khilaafkani samare ma leeyahay ma khilaaf iska lafdiyaba ah isagoo khilaaf samaro leh oo faa'ida ka dhalanayso taana waxaa laga qaadanayaa buu yidhi markii la sheegay dadka qaarkood inay garanayaan haddana la yidhi qul rabbii aclamu biciddatihim oy laga gaabsado nebiga loo tilmaamay oo la yidhi sidaa ku dheh ilaahay baa u aqoon badan wax la tilmaamaya inaan faa'iida ku sugnayn dabaed sheikhu wuxuu tilmaamay cidda mas'alo aqwaasheeda sheegta oo aqwaashii wada koobini oo qaar ka kala tagtaa inay tahay cid naaqisa waayo qowlka uu ka tegaa waxaa dhici karta inuu yahay qowlkii saxiixa ahaa qowlkii saxiix ahaa baa dhici karta inuu noqdo cala kulli xaal taas culammadu waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu markaa caddaynaayo ama caalimku qowlka saxiixa ah waa ku gaabsan karaa bay yidhahdeen saas aawadeed yacni salafan wa khalafan waxaa dhici jiray in ahlulcilmiga qaarkood aynay aqwaasha wada koobin ay yidhahdaan qowlka saxiixa waa saas cala saxiix min aqwaali ahli cilm waa sida iyo sidaa inay yidhahdaan saxaabada iyagoo ogaa masaa'isha qaarkood inay saxaabada isku khilaafeen ayaa qowlka saxda la bay ku gaabsan jireen qowlka kale waxa weeye inay sheegaan iskumay laasimin jireen laakiin ruuxu haddaanu kala garanaynin qowlka saxiixa iyo qowlka kale inuu aqwaasha markaysaa waxaan yacni ka kala taga maaha wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay cidda khilaaf markaa xikaayooto sheegta oo khilaafkii iska itlaaqdo qowlka saxiixa aan baraarujin isna waa naaqis waayo qowlka saxiixa iyo qowlka aan saxiixa ahayn kala sheegga la kala sheegayaa waa taxqiiqii masalada la xaqiijinayo jaahil kasta waa kari kara inuu yidhahdo masalada saddex qowl baa ku jira ama laba qowl baa ku jira yacni masaa'isha waa kari kara inuu yidhaahdo aqwaal saa iyo saasaa ku sugan laakiin taxqiiqa aqwaasha la kala xaqiijinayo oo qowlka saxiixa la baraarujinayo waxa uu ku saxiixa yahay la caddaynayo oo qowlka daciifka ah daciifnimadiisa ama baatilnimadiisa la caddaynayo taas waxa weeye lama wada awoodi karo xataa culammada waxaa dhici karta masaa'isha qaarkood fii bacdi alaxyaan in bacdu lmasaa'il ay ka tawaqufaan ama wakhtiyada qaarkood qowl in ka badan ay ka yeeshaan oo aragteen imaam axmed ibnu xambal raximahullah masaa'il fara badan wuxuu ka leeyahay laba riwaayo ama saddex riwaayo ama afar riwaayo ama shan riwaayo hadda shan markaasaa laynoo tilmaamaya asxaabu alxanaabila inay qaarkoodba riwaayaadkaa mid doorteen markaasaa la odhanayaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan riwaayaasay doorteen alriwaaya aluulaa iyagoo saa iyo saa ku tacliilinaya hebel iyo hebelna waxay doorteen riwaayada labaad qaar kale waxay doorteen riwaayada shanaad laba riwaayo intuu ka leeyahay aad bay u badan tahay shan riwaayo intuu ka leeyahayna waa jirtaa laakiin iyadu aad uma badnaa waxaa ka mid a ah masaa'isha ku saabsan mabaanida oo arkaanta afarta ah alarkaan alkhamsa marka shahaadateynka laga yimaado afarta rukniya kale salaadda iyo zakadiiyo soonka iyo xajka ruuxa ka tegey ma la gaalaysinaya mise lama gaalaysinaayo imaam axmed ibnu xambal wuxuu ka leeyahay shan riwaayo o kaleeyahy shan riwaayo ayuu ka leeyahy oo kala duwan riwaayo wuxuu leeyahay afarta rukni tuu ka tagaba waa lagu gaalaysinaya riwaayo kale wuxuu ka leeyahay salaaddiiyo zakada lagu gaalaysinaya hadduu ka tago hadduu ka tago lagu gaalaysinayo riwaayada saddexaad wuxuu leeyahay salaadda hadduu ka tago waa lagu gaalaysinayaa sakadana hadduu intuu ka tago imaamka kula dagaalamo ayaa lagu gaalaysiinaya haddaanu kula dagaalamin laguma gaalaysiinayo riwaayada afraad wuxuu leeyahay salaadda khaasatan hadduu ka tago waa lagu gaalaysiinaya waana riwaayada ugu caansan riwaayada shanaad wuxuu leeyahay afarta midnaba tegista uu ka tegay laguma gaalaysiinaayo waa khamsu riwaayaat masaa'il kalaan badnayn oo uu shan riwaayo ka leeyahayna waa jiraan dadka qaarkood markay arkaan riwaayaadkaa badan waxaa dhici karta inay u qaataan inaanu imaam axmed faqiih ahayn siday qaarkood u yidhaahdeen muxadis buu ahaaye faqiih ma ahayn imaam axmed laakiin warkaasi waa baatil aa war baatila wey waayo a'immadii waaweynayd baa u qirtay inuu ahaa markaysaga faqiih ahaa imaam fi lfiqhi inuu ahaa imaamu shaafici raximahullah waxau yidhi siddeed fanni buu ku ahaa imaam waa imaam fi lxadiis wa imaam fi sunna wa imaam fi lfiqhi wa imaam fi zuhdi wa imaam fi lfaqr imaam fi lfaqri waa la yaabaysan mara faqrigana imaam buu ku ahaa bu hadda siddeed fanni buu imaam ku ahaa fiqiga inuu imaamku ahaa ka mid bay ahayd sideeddaba shaafici baa u qiray markaasaa waxaa laga yaabaa dad waxa weeye cilmigooda aanu saa u sii ridnayn oo qaayadooda ay tahay markaa inay shaafici ama imaam kale ay qallidanayaan inay yidhaahdaan markaysagaa faqiih ma ahayn qad irtaqayta martaqan sacbaa allale meel dheer baad kortay imaamu shaafici waxa uu tilmaamay imaam inuu fiqiga imaam ku ahaa oo mawduuca aynu usii jeednay dahabi markuu sheegaayo imaam axmed waxau odhanayaa yaxsabuunahu muxadisan wa bas waxay u malaynayaan buu yidhi muxadis keliya inuu ahaa markaasuu odhanaya wallaahi xagga zuhdiga wuxuu gaadhay derajadii zaahidiintii ibraahim ibnu adham iyo raggii la midka ahaa buu darajadooda gaadhay oo fiqiga lays iyo a'immadii kale markaysagaa fiqiga ku sheegnaa lays waa sheekha la yidhi ay culammada markaa qaarkood ka cabbireen allaysu afqahu min maalikin walaakina asxaabahu dayacuu lays bnu sacdin waa ka fiqhi badnaa imaam maalik laakiin asxaabtiisii baa dayacay oo cilmigii aan ka faafin martabadda fiqigana wuxuu ka gaadhay lays iyo maalik derajaday ka joogeen buu fiqigana ka gaadhay markaasuu dabeedna wuxuu tilmaamay wuxuu odhanayaa markaysaga waxay dadka qaarkood la yaabeen riwaayaat uu leeyahay ou axaadiis ku dhisay aynay garanayn siduu ugu dhisay almuhim imaam axmed ibnu xambal a'immadii waaweynayd ee cilmiga iyo fiqhigaba marka lagaga dayanaayey ayaa u qiray markaysaga inuu faqiih aha marka mid lagu dhaleecayn kara ma aha riwaayaad kala duwan buu leeyahy shaaficiba jadiid iyo qowlqadiim buu leeyahay bal ee saxaabada qaarkood baa masaa'isha qaarkood qowlin ka badan ka yeeshay oo laga soo naqliyey in qadaayaadka qaarkood marna ay si xukumeen mar kalena si kale ay xukumeen taas waxay ku xidhantay calaa xasabi alijtihaad taasay ku xidhantay bale ruuxu markaa inuu qowl jumuud iskaga dhaco oo weligii marka waxa weeye aanu ka tanaasulin waxaa dhici karta waxaa sababayaa inay tahay yacni cilmigiisu inaanu sii kordhin sheekhulalbaani raximahullah wuxuu odhan jiray masaa'isha qaarkood markuu ka noqdo alcilmu laa yaqbalu jumuud cilmigu jumuud ma aqbalo inuu si ruuxu iskaga sugnaado iskaga qallalo ma aqbalo cilmigu siduu u siyaadayo waxay keensanaysaa inuu ra'yigiisu ruux isbedeli karo ijtihaadkiisu isbeddeli karo a'immaduna waxa weye dhammaantaasi waa ku dhici jirta taasi waa ku dhici jirtay hataa ay a'immada qaarkood yidhaahdeen ee imaamiyaalka fiqiga lagaga daydo ka mid a ah, uma xalaal aha ruuxaan garanaynin meeshaannu ka qaadannay qowl aannu ku tagnay inuu qaataa uma xalaal aha ilaa uu garto daliilkee baannu ka qaadannaa waayo maanta ra'yi baannu odhanaynaa buu yidhi berrina mid kale ayaanu odhanaynaa berrina mid kale ayaan odhanay waatuu imaamu shaafici uu yidhi aqwaal kaloo caynkaasoo kale u eeg idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabi xadiisku hadduu asaxo isagaa madhabi ah idaa ra'aytum qawlii yukhaalifu xadiisa rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam fadribuu qawlii curda alxaa'id aqwaasha iyo qaar kaloo la midaba waxaa ka heli kartaan kutubta aasaartaa soo aroorinaysa sifatu salaadka albaani muqadimadiisa eega iyo kutubta kale ka horraysa ee mawduucaas aasaarta ku saabsan soo noqonaysa almuhim wuxuu sheekhu inoo tilmaamay ruux hadduu khilaafka ilaaqo aanu qowlka saxiixa baraarujinin inuu naaqis yahay inuu naaqis yahay ayuu inoo tilmaamay waxaa la soo naqliyaa in qaarkood ay iska odhan jireen masaa'isha wixii la weydiiyey wa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan inay iska yidhahdaan waana arrin uu iska odhan karo ruux kastoo jaahili ay dhici karto inuu iska cabiro wa rubamaa inay u waafaqdo oo masaa'isha qaarkood labada qowl ku sugan yihiin labada qowl ku sugan yihiin ayaaba dhici karta fa in saxaxa hayra saxiixi caamidan faqad tacamada alkadib qowlka aan saxiixa ahayn hadduu ka saxiix yeelo saxiixnimo ku xukumo wuxuu noqonayaa mid been u badheeray marka waxay noqonaysaa sharcigii inuu ka been sheegaayo hadduu isagoo ka jaahila qowl aan saxiixa ahayn saxiixa ku sheegana waa gefay cabdullaahi bnu cabaas waxaa laga sheegay inuu yidhi ana min alqaliil soo ilaahay ma odhan maa yaclamuhum ilaa qaliil ma oga in yar mooyaane qaliilkan anigu ka mid ahay buuhi oo waxay ahaayeen toddoba uu ku sideed yahay eygoodu ayay asxaabulkaafigu ahaayeen ahlucilmiga qaarkoodna aayadday ka istimbaadeen isaga laftiisuna aayadda inuu ka istimbaadaa dhici karta waayo labada qowle hore markii la sheegay ayaa la yidhi rajman bilghaybi saddexdaba markii la wada sheegay lama odhan rajman bilghaybi ee waxaa loo kala farqiyey labada hore marka la sheegay rajman bilghaybi loo yidhi ka dambana looga aamusay waxay ku tusinaysaa ku tilmaamaysaa labada horena inay sax ahayn ka dambana sax yahay taasay ku tilmaamaysaa waxyaalaha kale aayadda laga qaadanayo waxaa ka mid ah cidda wanaagsan saaxiibnimada lala saaxiibo inay wanaagsan tahay oo tahay shay maxmuud ah waayo eygaasi wuxuu sharaf ku yeeshay inuu la saaxiibay oo raacay asxaabuulkahfi oo dad saalixiina ahaaday suxbada uu la saaxiibay buu sharaf ku yeeshay oo dabeed ilaahay uu ku xusay kitaabkiisa oo marka iyaga la sheegaba eygiina waa la sheegaya hum ulqawmu laa yashqaa jaliisuhum waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam dadka saalixiintaa markuu sheegayey waa dad aanu ku guul darraysanayn oo ku hoogaynin ka la fadhiistaa ee bimacnaa ka faa'iidaya almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu wa kadalika man nasaba alkhilaafa fiima laa faa'idata taxtahu saasoo kale u ahaaday kii khilaaf ka oogay ama ka taagay fiima laa faa'idata taxtahu waxaan faa'ida ka hoosayn aan faa'ida ku jirin aw xaka aqwaalan mutacadidatan lafdan ama sheegay oo ka xikaayooday aqwaal xagga lafdiga yacni ka badanoo cadad u saaxiiba wayarjicu xaasiluhaa haddana nuxurkood iyo gabagabadoodu ay u noqonayso ilaa qawlin qowl keliya aw qowlayni macnan qowl ama laba qowl u noqonaya xagga macnaha xagga lafdiga waaba mutacadidoo waa badan tahay waa aqwaal badan laakiin xaasilka marka waxa weeye laysu minguuriyo aqwaashaas waaba iswaafaqayaan oo isla qowl keliyay noqonayaan ama laba qowl bay isugu ururayaan faqad dayaca azamaana watakasara bima laysa bisaxiix kaasina wakhtigii waa lumiyey oo waa wakhti lumis yacnii aqwaashaa badan ee isku midka u noqonaysa in laysku mashquuliyo xikaayadooda oo ay cimraa ku tegayaan ama laba qowl isugu noqonaya wa takasara wuxuu farabadsaday bimaa laysa bisaxiixin waxaan saxiix ahayn ayuu markaa ku badsaday waxyaaluhu sheegaayo fa huwa ka laabisii thawbay zuurin wuxuu la mid yahay laba maro oo beena kii xidhay oo kale uu la mid yahay xadiis buu nabigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam saxiix ah almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi sawbay zuurin ka isku dhergiya oo iska yeelyeela inuu ku dheragsan yahay waxaan agtiisa ahayn wuxuu ka dhigan yahay laba maro oo markaa beena inuu xidhay ayuu ka dhigan yahay marka waa madmuum waa mid la dhaleecaynayo weeye taasna oo ruuxu yacnii inuu cilmi ku sheeganayo waxaanu cilmi u lahayn ayaa ka dhalanaysa wallaahu almuwafiqu lisawaab ilaahayna waa ka wax waafajiya sawaabka waafaji wey faslun fii tafsiiri alqur'aani biaqwaali taabiciin kani wuxuu fasal u yahay fasiraadda qur'aanka la fasiraayo aqwaasha taabiciinta lagu fasirayo sheekhuu wuxuu yidhi idaa lam tajid tafsiira fi lqur'aani walaa fi sunnati haddaanad helin tafsiirka aanad ka helin qur'aanka aanad ka helin oo aayadda aayadaad ku fasirto haddaanad helin aad weydo walaa fi sunnati sunnada rasuulkana sala allahu alayh wasalam xadiisaad ku fasirto haddaanad ka helin sunnada yacni aayadda qur'aanka ah xadiisaad ku fasirto haddaad weydo sunnada ka weydo walow wajadtahu can asaxaabati aanad saxaabadana ka helin aqwaal fasiraysa faqad rajaca xaqiiqee waa noqdeen kathiirun min ala'immati in badanoo imaamiyaalka ka midi fii daalika kaasoo tafsiirka waxay u noqdeen ilaa aqwaali taabiciin odhaahyadii taabiciinta iyo tafaasiirtii taabiciinta ay u noqdeen ee waxyaalahay taabiciintu ka yidhaahdeen tafsiirka qur'aanka ka mujaahid ibni jabrin sida mujaahid ibnu jabr eh, oo kale ayay u noqdeen ama waxay taabiciintaasi ahaadeen sida mujaahid ibnu jabr nusakha qaar waxay qorayaan ibnu jubayr waana khata madbaci ah fa innahu aayatun fi tafsiir mujaahid wuxuu ahaa tafsiirka qur'aanka wuxuu ku ahaa aayad buu ku ahaa yacni calaamad cajiiba ah, oo mid ku la yaab le buu ahaa tafsiirka qur'aanka kama qaala maxamed ibnu isxaaqa siduu yidhi maxamed ibnu isxaaqa uu yidhi xaddasanaa abaan ibnu saalix waxaa noo warramay abaan ibnu saalix baa noo warramay can mujaahidin mujaahid ayuu nooga sheegay oo ka wariyey qaala inuu yidhi caradtu waxaan u bandhigay almusxafa qur'aanka waxaan u bandhigoo ku akhriyey cala bni cabbaasin cabdullahi bni cabbaas waxaan u bandhigay halaatha caradaatin saddex bandhig ayaan markaa u bandhigay qur'aanka oo aan ku akhriyay ibnu cabbaas min faatixatihi ilaa khaatimatihi laga soo bilaabo qur'aanka faatixadiisa ilaa dhammaadkiisa laga gaadhaayo ayaan u bandhigay ibnu cabbaas uuqifuhu cinda kulli aayatin minhu anoo ku joojinaaya aayad kasta oo qur'aanka ka mid a ah. wa as'aluhu canhaa cabdullaahi ibnu cabbaas aan weydiinayo aayadda aan odhanayo aayaddanna iga warran marka qur'aanka oo dhan tafsiirkiisa wuxuu kala kulmay cabdullaahi ibnu cabbaas buu kala kulmay waxaa soo wariyey asarkaasna tabari wuxuu ku soo wariyey muqadimada tafsiirkiisa xaakimna wuxuu ku soo wariyey mustadraga ayuu ku soo wariyey laakiin dabari cancanuu ku soo wariyey dabari maxamed ibnu isxaaq inuu can abani ibni saalix sidaas ayuu usoo wariyey laakiin xaakim riwaayadiisa ayaa samaaca tasriixinaysa sidaas aawadeed tadliiska maxamed ibni isxaaqna waa laga aamin noqday marka waa sanad xasan ah wa bihi waxaa markaa sanadka mu'allifka ku sugnaaday ibnu taymiya ilaa tirmidiyi ilaa tirmidi uu ka gaadhaayo sanadkiisa wuxuu yacni isagana ku sugnaaday bihi ilaa tirmidiyi waxay u dhacaysaa waa sheikhu inuu sanad eh, kaga warinaayo tirmidi waana dhici jirtay culammadu inay kutubta marka waxa weeye eh, ay dhammaan u yeelan jireen asaaniid ay u yeelan jireen oo iminka sunanka ama jaamica tirmidi ayuu markaa sanad markaa ila bni taymiya soo gaadhaayo oo tirmidi ku xidhaya ayuu ibnu taymiya u leeyihi markaa buu tilmaamaya wa bihi sanadka markaa ibnu taymiya waxaa ku sugnaa ila tirmidiyi tirmidi laga gaadhaayo qaala inuu yidhi tirmidi xaddaana alxusaynu bnu mahdiy albasriyu waxaa noo warramay xusayn oo ina mahdi ah oo albasriyu basra loo nisbeeyey qaala wuxuu yidhi xaddasanaa cabdurasaaqi waxa uu yidhi xusayn cabdurasaaq yacni assancaani ayaa noo warramay can macmarin macmar ayuu markaa ka warinayaa can qataadata qataada ayuu ka warinayaa qaala inuu qataada yidhi maa fi lqur'aani aayatun ila waqad samictu fiiha shay-an nusakha qaar waxay qorayaan can qataadata qaala mujaahidun waana khata' matbaci qaala mujaahidun taasi cidda hadalkan odhanaysa waa qataada sida waxa weeye tirmidi u soo wariyeyna waa saas hadalkuna jaamica tirmidi buu ku sugan yahay raqamkiisuna waxa weeye waa idiin qoraya muxaqiqa laftiis laba kun iyo sagaal boqol iyo labiyo konton qaala wuxuu qataada yidhi ma fi lqur'aani aayatun kama mid a qur'aanka kuma sugna aayadi ilaa waqad samictu fiiha shay-an inaan wax ka maqlay mooyaane yacni aayad kasta oo qur'aanka ku sugan yacni waxbaan ka maqlay riwaayo lagu soo warinaayo ayaan ka maqlay marka taana waxa weeye tirmidi saas ayuu ka soo wariyey waana ka sugan tahay waxa weeye qataada hadalkaas wa bihi ilayhi waxaa ku sugan sanadka ibnu taymiya ilayhi tirmidi laga gaadhaayo qaala inuu yidhi xaddasanaa ibnu abi cumar waxaa noo warramay ibnu abi cumar baa noo warramay oo maxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar alcadani weeye qaala wuxuu yidhi xaddasanaa sufyaan ibnu cuyayna waxaa noo warramay buu markaa ibnu abi cumar uu yidhi waa maxamed ibnu yaxyaae sufyaan ibnu cuyayna noo warramay can ilacmashi acmash buu ka warinayaa sulaymaan ibnu mihraan qaala qaala mujaahidun low kuntu qara'tu qiraa'ata bni mascuudin haddaan akhrin lahaa buu yidhi qiraa'ada ibni mascuud mujaahid baa odhanaya lam axtaj an as'ala bna cabbaasin can kasiirin min alqur'aani mima sa'altu uma baahdeen inaan ibnu cabbaas weydiiyo wax badan oo ka mida yacni markaa qur'aanka oo ka mida waxyaalahan weydiiyey wax badan oo qur'aanka ka mida oo ka mida waxyaalahan su'aalay ee qur'aanka ka tirsanaa aan qur'aanka ka weydiiyey xaggiis uma baahdeen inaan weydiiyo wa qaala ibnu jariirin ibnu jariir waxau yidhi xaddasanaa abu quraybin abu kurayb baa markaysagaa noo warramay maxamed ibnu alcalaa qaala xaddasanaa talqu bnu ghannaam can cuhmaan almakiyi can ibni abi mulayka qaala ra'aytu mujaahidan wuxuu ibnu abi mulayka marka uu yidhi taabiciga la yidhaahdaa mujaahid baan arkay sa'ala bna cabbaasin isagoo weydiiyey ibnu cabbaas can tafsiiri alqur'aani qur'aanka tafsiirkiisa weydiiyey wuxuu qur-aanka tafsiirkiisa weydiiyey wa macahu alwaaxu iyadoo mujaahid looxyadiisii u wato yacni looxyadiisii uu wato oo bimacnaa ashyaada marka waxa weeye yacni uu doonaayo ee uu isleeyay waa kaa baxsanaysaa waa qoran jiray ama ashyaada weydiinayo waxyaalaha uu isleeyahy waa kaa baxsanaysaa waa qori jiray fa yaquulu lahu wuxuu ku odhan jiray ibnu cabbaas oktub qor buu odhan jiray markaasuu waxa weye ka qori jiray waxayna u badan tahay mar haddii uu looxyo ku qori jiray inuu looxyadaa marka hore intuu ku qorto dabeedna marka dambe uu soo qaybi jiray oo marka uu soo xafido dabadeed oo haddana waxa weeye yacni cashar kale ku qaadan jiray xataa sa'alahu can itafsiiri kulli ilaa uu ka weydiinayay tafsiirkao dhan tafsiirkao dhan uu ka weydiinayay walihaada kaana sufyaanu athawriyu sidaas aawadeed buu wuxuu ahaa sufyaan athawri yaquulu mid yidhaahda idaa ja'aka atafsiiru can mujaahidin faxasbuka bih hadduu tafsiir mujaahid kaaga yimaado isagaa kugu filan isaga ayaa kugu filan asarka waxa weeye sufyaan athawrina waxaa soo wariyey tabari baa muqadimada tafsiirkiisa ku soo wariyey sanadkiisuna waa xasan asarka hore mujaahid uu yidhi low qara'tu qira'ata bni mascuudin lama axtaj an as'ala bna cabbaasin can kasiirin min alqur'aan isaguna waa saxiix sheekh albaanina waa saxiixiye marka asarka waxa weeye dambe aanu hadda maraynay idaa jaaka tafsiir can mujaahidin faxasbuka bih waa xasan waayo sanadkiisa waxaa ku jira cubaydullah ibnu yuusuf aljubayri ninkaasna waa saduuq wa ka saciid ibni jubayr waxaa ka mida ah taabiciinta tafsiirkooda loo noqonaayey saciid ibnu jubayr baa ka mid ah isaguna ardayga ibnu cabbaas buu ahaa cilmi badan buu ka qaatay wa cikrimatu mawla bni cabbaasin iyo cikrima mawlihi ibnu cabbaas ah wa cataa'u ibnu abi rabaax iyo cataa'u eh, yani ibnu abi rabaax iyo walxasan albasriyi wa masruuq ibn alajdaci وسعيد بن المسيب وأبو العالية رفاع بن مهران وربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم ومن التابعين iyo kuwa aynu sheegnay qaaraan ahayn oo taabiciinta ka mid a wa taabiciihim iyo taabiciintoodii ee atbaacu taabiciinta ka mid a waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay yacnii kuwaas ayaa aqwaashoodi iyo tafaasiirtooda markaysaga la sheegi jiro la xikaayoon jiray fatudkaru aqwaaluhum aqwaashooda waa la sheegayaa fil aayati aayadda ay ka yidhaahdeen fa fayaqacu fii cibaaraatihim erayadooda waxaa ku dhacaaya tabaayunun kala duwanaanshaa ku dhacaaya fil alfaadi xagga erayada ay ka kala duwan yihiin oo midba eray u cabbirayo yaxsabuhaa man laa cilma cindahu aqwaashaasoo u malaynaayo cidda aan cilmi yacni markaa u lahayni oo u malaynayo ikhtilaafan inay iskhilaaf tahay ay isku khilaafsanaayeen tafsiirka fa yaxkiiha aqwaalan markaasuu dabeedna wuxuu u xikaayoonayaa u sheegayaa qowlal kala duwan oo odhanaya aayaddan tafsiirkeeda intaasoo qowl baa ku jira walaysa kadalika sidaana xaqiiqadu ma ah fa inna minhum man yucabbiru can ishayi bilaasimihi aw nadiiri waayo waxaa ka mid ah mid shayga ka tilmaamaya laasimkiisii waxaa macnaha ka dhalanaya mid ka tilmaamaya oo ka cabiraya ka mid a aw nadiirihi ama waxa u dhigma mid sheegaya ka mid a mid waxa u dhigma sheegaya ayaa ka mid a wa minhum man yanusu cala shay bicayni waxaana ka mid a mid shayga laf ahaantiisa marka waxaa bacdhabaya oo sheegaya oo mid waxa weeye tafsiirkii kelmadda ayaa cala sabiil mutaabaqa u fasiraya midna macnihii laasimkaa tafsiir bilaazim buu markaysaga ku fasiraya walkullu bimacnan waaxidin dhammaantoodna waxay ku sugan yihin macno keliya waxay ku sugan yihiin macno keliya fii kasiirin min alamaakin yacnii meelo badan waxay ku sugan yihiin macno keliya ku sugan yihiin nusakha qaarkood waxay u qoreen sida nuskhada makhduudada ah iyo tabcada shati uu taabacay iyo ta majmuucu fataawaha ku taabacan intuba waxay u qoreen fii kasiirin min alamaakini fii kasiirin min alamaakini nusakha qaarkoodna waxay u qoreen fii aksari alamaakin waana sida ibnu kasiir u soo naqliyey waayo waynagii sheegnay inta dambe oo dhan inuu xarfiyan u soo naqlinaayo ibnu kasiir muqadimada tafsiirkiisa ku soo rarayo taasna waxaad ka arki kartaa haddaad isu muqaabalayso oo aad isu eegto muqadimada tafsiirka ibnu kasiir iyo hadalka ibnu taymiya intan dambe oo dhan waxaad arkaysaa inay waxa weeye xikaaya lafdiya inay tahay aanu xataa macnaha ku xikaayoonayn kullu bimacnan waaxidin dhammaantood macno keliyaay ku sugan yihiin fii kasiirin min alamaakini meelo badan falyatafatani labiibu lidalik ha u fiirsado ka caqliga u saaxiibkii taas wallahu lhaadi ilahay waa kuu xanuuniya wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye saddexdii nooc ee tafsiirkii hore la waayo saddexdii dariiqa hore aayaddii aayad lagu fasiro iyo xadiis lagu fasiro iyo qowl saxaabiyo fasiraya saddexdaaba haddii la waayo a'imo fara badani waxay u noqdeen aqwasha taabiciinta waayo taabiciintu cilmiga waxay kala kulmeen saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaarkoodna aqoon badan bay u lahaayeen tafsiirka oo ardaydii ibnu cabbaas iyo ardaydii ibnu mascuud iyo ayaa ku jiray oo khaasatan weliba ibnu cabbaas oo aaya fi tafsiir ahaa ayaa waxa weeye taabiciinta qaarkood kala kulmeen marka aqwaasha taabiciinta ardaydii ibnu cabbaas ah waxay leedahay ictibaar gaar ah ictibaar gaara ayay leedahay waayo haaliban waxyaalaha ay sheegayaan waxay ka soo naqlinayaan ibnu cabbaas ibnu cabbaas ayay ka soo naqlinayaan wax badan oo ka mid a ah. marka tafsiirkoodu sidaas ayuu markaa u fiican yahay xataa ijtihaadkoodu waa ka fiican yahay ijtihaadka ciddii ka dambaysay ijtihaadkoodu waa ka fiican yahay ijtihaadka ciddii ka dambaysay wuxuu sheikhu inoo keenay aasaar ku tusinaysaa siday tafsiirka uga qaateen saxaabada oo mujaahid oo kale uu yidhi qur-aanka oo dhan baan ku akhriyay ibnu cabbaasoo aayad kasta waa weydiiyey weliba weydiin keliya maahay wuu ka qoray marka taasi waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye ay ugu dadaalayeen tafsiirka qur-aanka marka aqwaashii salafka iyo taabiciinta iyo khayrkoodba waxa weeye waa in loo kaalmaystaa fahamka aanka markaa la fahmayo laakiin ma aha xujo aan la khilaafi karin in laga tilmaamayo lakiin waa min qabiil isticaana yacni oo loo kaalmaysanayo fahamka qur-aanka lagu fahmayo wa qaala shucbat ibnu xajaaji wagayruh wuxuu yidhi shucbat ibnu xajaaj wagayruhu iyo culamo kaleba waxay yidhaahdeen aqwaalu taabiciina fi lfuruuci laysat xujatan aqwaasha taabiciintu ay furuucda ka yidhaahdaan fiqiga ay ka sheegaan axkaamta fiqiga ah laysat xujatan xujo ma aha fa kayfa takunu xujatan fi tafsiir siday xujo tafsiirka ugu noqonaysaa yacni wuxuu u jeedaa annaha laa takunu xujatan calaa gayrihim miman khaalafahum wuxuu u jeedaa annaha laa takuunu inaynay noqonaynin xujatan calaa hayrihim cidda iyaga ka soo hadhay xujo inaynay ku noqonayn hayrkaasoo miman khaalafahum cidda khilaaftay ah xujo aynay khilaafi karin oo waajib ay tahay inay raacaan inaynay noqonayn buu u jeedaa oo ciddii khilaaftay aynay xujo ku noqonayn daliil ay waajib ku ahayd inay raacaan hada saxiixun macnahaasi waa sax waana marka isku khilaafaan ama ida ijtamacuu cala shayi hadday shay isku waafaqaan miya falaa yurtaabu fii kownihi xujatan lagama shakinaayo uu sheikhu yidhi ibnu taymiya raximahullah inuu xujo yahay qowlkoodu lagama shakinaayo waayo ijmaaca xujo ah laa tajtamicu ummatii cala dalaala hataa nebiga sala allahu aleyh wasalam laga soo wariyey inuu yidhi culamada qaarkoodna waaba taxsiiniyeen waxay dhahen waa xadiis xasana ummaddaydu iskuma waafaqayso baadi iskuma waafaqayso marka ijmac waa xujo fain ikhtalafuu hadday iskhilaafaan falaa yakuunu qowlu bacdihim xujatan calaa bacdin ma noqonaayo odhaahda qaarkood ay yidhaahdeen xujo kuma noqonayo bacdiga kale kuwa kale taabiciinta xujo kuma noqonayo walaa calaa man bacdahum cidda ka dambaysana hadalkoodu xujo kuma noqonayo daliil aynay khilaafi karin oo ay waajib tahay inay raacaan ku noqon maayo wa yurjacu fii daalika waxaa loo noqonayaa ilaa luqati alqur'aani aw isunnati luqadii qur'aankaa loo noqonaya qur'aanka maxaa macnahan loogu isticmaalaa macnaha looga bartay inuu qur'aanka macnaha loogu isticmaalaa muxuu yahay aw isunnati waxaa loo noqonayaa sunnada ayaa loo noqonaya yacni luqada sunnada oo sunnada iyo axaadiista maxaa macnahan loogu lafdigan loogu isticmaala erayadan oo kale maxaa loogu isticmaalay axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam dabeedna taasaa lagu fasiraya aw cumuumi luqati eh, carab ama waxaa loo noqonayaa luqada carbeed guud ahaanteeda oo luqatu lcarab maxaa eraygan lagu yaqaanaa aw aqwaali asaxaabati fii dalika aqwaasha saxaabada ee tafsiirka ku sugan ayaa loo noqonaya saas aawadeed culammadu markay fasirayaan qur-aanka waxay soo qaataan waqtiyada qaarkood ashcaartii jaahiliga waxay u soo qaadanayaan luqadii carbeed bay u deliishanayaan bal waxaad u noqotaa oo ad raajacdaa suyuuti qisada dheer ee uu ku soo aroorinaayo kitaabkiisa alitqaan qisaduna waa qiso marwiya oo sanad lagu soo wariyey eh oo in waxa weeye naafic ibnu ibnulasraq ninkii la odhan jiray khaarijiga ahaa inuu arkay cabdullahi bnu cabbaas oo fasiraya qur-aanka fasiraya markaasaa dee waxaa iskaga jira khawaarijta guruur baa iskaga jira ka annahu saxaabada inay ka cilmi badan yihin oo kale isu qabaan ruux haddii la hufinayo waxa weeye arrinkiisu layaab bu leeyihi markaasuu yihi inankan yare bal qur-aanka wax ka sheegaya daybuu cabdullahi ibnu cabbaas buu sidaa kale yidhi waa ninkii khaarijigee weynaa ee azaariqada firqada la yidhaahdo waa ninkii sheikha ama odayga u ahaa calayhi min allahi maa yastaxaq dabeedna cabdullahi ibnu cabbaas buu u yimi markaasuu wuxuu weydiinayaa erayada hariibka ee qur-aanka ku soo arooray wuxuu weydiinayaa boqol iyo labaatan kelmadood in ka badan buu weydiinayaa qistaas maxaa la yidhahdaa nuxaas maxaa la yidhahdaa qidmiir maxaa la yidhahdaa yacni waxa weeye erayadu soo qabanaya markuu jawaabo uu yidhahdo saasaa la yidhahdaa shaahid ma uga haysa carab buu yidhahdaa naafic ibnu lasraq baa odhanaya ya markaasuu cabdullaahi ibnu cabbaas mid walba bayd shicira buu saaraya oo odhanaya shaacirku wa carbeed waa kii saa ama fulaan waa kii saa ama labiid waa kii saa yidhi ama miduu u waayaya kuma jiro eray kasto u weydiiyo jawaabtu waa u diyaarsanta saasaa la yidhahdaa buu idha shaahid ma uga haysaa carab in sidaa la yidhaahdo markaasuu saaraa beytka yacni cibraa kuu kordhaysa qisadaa eegto miduu u waayayo ou odhanayo taa hadda shaahidkeedii ma xasuusni kuma jiro saas hawada cabdullahi ibnu cabbaas waxaa laga sheegay inuu yidhi calaykum bidiiwaani alcarab inuu yidhi waxa weeye diiwaanka carbeed yacni marka laazima wuxuu u jeedaa ashcaarta waayo qawaamiis iyo markaysagaa may qorayn xaggee luqada loogu noqon jiray gabayadaa loogu noqon jiray oo marka eray la sheegaayo eraygaas in macnahaas loo isticmaalo oo macnihiisu caynkaa yahay beyd markaysagaa shicira loo deliishan jiro o loo cuskan jiro marka cumuumka luqada carbeed in loo noqdaa waa mid marka waxaa loo baahan yahay marka barashada waxaa weeye luqada carbeed la barto oo la itqaaniyo waxaa markaa lagu fahmayaa qur-aanka laftiisaa lagu fahmaya iyo nusuusta kaleba waa lagu fahmaya imaamu shaafici waxaa laga sheegaa inuu yidhi ashcaarta carbeed labaatan sanaan markaysagaa baranaya buui iyo luqada carbeed si aan liakhduma alfiqha si aan fiqiga ugu khidmeeyo saas aawadeed a'immadii luqada qaarkood isagay markaa ka qaadan jireen asmaci cabdulmalik ibnu qurayb waa min a'immati luga wuxuu yidhi ashcaarta hudaliyiinta ee banu hudayl ay tirisay inaan quraysha oo da'diisu yar tahay baan dhammaan ka wada saxay buu odhanayaa kuu sheegaya waa shaafici rubama inuu yidhi oo lixiyo toban jira almuhim ashcaarta carbeed markaysaga barashada la bartaa waxay keensanaysaa in diinka markaysaga laftiisa ila luqa carbeed buu ku sugan yahay in aqoon loo yeesho wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk